رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حب رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حب حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يا حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا bisha ramadaan oo la soomo waa tiir ka mid ah tiirarka islaamka qof walba oo muslim ahne waxaa laga doonayaa inuu iska adkayo tiirkaas si ay islaamnimadiisu u dhammaystiranto taasina waxay ku suuro geli kartaa in la barto axkaamta soonka ee bisha ramadaan سبيل ربي في النشور من جد في طلب العلا حاز المكارم والوجوه لا تستوي سبل الغادة وسبيل ربي في النشور من جد في طلب العلا حاز المكارم والوجوه رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حب رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حب حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يا حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يفور fadliga uu leeyahay soonka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofkii sooma bisha ramadaan asagoo rumaysan ajirna ka raadinaya waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore haddii aad soonto adigood aaminsan in allah kugu waajibayey soonka ayna waajib tahay in la guto waxaad xaqiijisay shardigii koowaad ee xadiiska sidoo kale haddii aad soonto adigoo allah abaalmarin iyo ajir ka filaya oo aadan u soomin istustus iyo ismaqashiis waxaad xaqiijisay shardigii labaad ee xadiiska intaa kadib waxaad ku bishaaraysataa bishaaradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ahayd in laguu dhaafo dembigaadii hore حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يافور حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يافور رمضان يا تجسانا يا منحة الرب الغافر ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حبورا ciqaabta uu la kulmayo qofkii afuro cudurdaar la'aan ciqaabta halkan waxaa loola jeedaa midda adduunyada uu ku mutaysanayo qofkii kas uga taga ramadaanka cudurdaar aan sharci ahayn cuquubadiisu waxay ka dhalanaysaa waxa uu soonka xukunkiisa ka aaminsan yahay qofkii ka taga soonka ramadaan cudurdaar la'aan asagoo aan inkarsanayn waajibnimadiisa qofka waa la ciqaabi tacsiirtiisuna waa in la jeedalo ama la xabiso ama sida uu imaamku u arko oo ah ciqaab uu kaga hadhayo dembiga ama wixii la mid ah واغفرها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حب حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يفور حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يفور رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافرها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا حب رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافرها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا mu'asasada alhijrateyn waxay idiin soo gudbinaysaa maqaal laga soo tarjumay wargeyska annaba oo ciwaankiisu yahay axkaamta soomka ugu muhiimsan magaca allah ayaan ku bilaabaynaa in naxariis guud iyo mid gaadh ahba naxariistay mahad allah ayaa iska leh naxariis iyo nabadgelyo nebigeenna ahalkiisa asxaabtiisa iyo kuwa xiriiriya dushooda ha ahaato intaas kadib bisha ramadaan oo la soomo waa tiir ka mid ah tiirarka islaamka qof walba oo muslim ahne waxaa laga doonayaa inuu iska adkaeyo tiirkaas si ay islaamnimadiisu u dhammaystiranto taasina waxay ku suuro geli kartaa in la barto axkaamta soonka ee bisha ramadaan haddaba waa maxay soon erhayga soon luqad ahaan waxaa laga wadaa shay oo la iska daayo shaygaas ha ahaado cunto cabitaan iyo wixii la mid ah allah waxa uu yidhi fa faimaa tarayinna min albashari axada faquulii innii nadartu lilraxmaani sawma falan ukalima alyowma insiya erhayga soon ee aayaddan ku jira waxaa laga wadaa hadalka oo laga tago sida ibnulmanduur uu ku caddeeyey kitaabkiisa lisaanulcarab soonka xukunkiisa bisha ramadaan oo la soomo waa tiir ka mid a ah tiirarka islaamka waxaana ku waajibayo qof walba oo muslim ah inuu soomo bisha ramadaan sida ku cad qur-aanka sunnada iyo ijmaaca alla weyne waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun allaweyne markale waxa uu yidhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum allah waxa uu yidhi kuwa xaqa rumeeyayow waxaa la idinku waajibiyey soonka sidii loogu waajibiyey kuwii idinka horreeyey si aad u dhowrsataan allah mar kale waxa uu yidhi waa bisha soon ee la soo dejiyey dhexdiisa qur-aanka isagoo hanuun dadka u ah iyo caddayn hanuun iyo kala bixin ee ruuxii jooga bishaas oo idinka idinka mid ahi ha soomo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi islaamka waxaa lagu dul dhisay shan in la qiro ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin allah mooye moxamed inuu yahay rasuulkiisii ama ergegiisii sala allahu calayhi wasalam salaada oo la oogo sakada oo la bixiyo beydka oo la xajiyo iyo ramadaanka oo la soomo waxaa isku waafaqay bukhaari iyo muslim culimmadu waxay isku raaceen ramadaanka oo la soomo inuu waajib ku yahay muslimiinta qofkii inkira waajibnimadiisana inuu ku gaaloobayo shuruudaha uu soonku ku waajibayo soonku kuma waajibo ilaa laga gaaro intaan kow qofka soomayo waa inuu muslim yahay gaal soon kama ansaxo inuu caaqil yahay qof waalan kuma waajibo namber saddex inuu qaangaar yahay carruur kuma waajibo laakiin waxaa la sunneeyaa in waalidku ku tarbiyeeyo ilmihiisa soonka si uu ula qabsado markuu qaangaadho afar inuu caafimaad qabo kuma waajibo qof jiran oo uu soonka u siyaadinayo xanuun ama uu dhib u geysanayo caafimaadkiisa shan inuu deegaan yahay musaafir kuma waajibo soonku waxaa wanaagsan inuu soomo hadduusan safarka dhib kala kulmayn lix inuu awoodo soonka qof aan awoodin qof aan awoodin kuma waajibayo soonku sida qof da'weyn iyo qof xanuunsan oo aan la filaynin inuu caafimaado iyo haweenay uur leh iyo mid ilma nuujinaysa hadduu soonku dhibayo nafteeda ama ilmaheeda arkaanta soonka kow qofka soomayo waa inuu niyeystaa inuu soomayo bisha ramadaan niyada waa qalbiga waxaa kaa kaafinaya bisha oo dhan inaad niyeysato maalinta koowaad waxaa booska niyada geli kara inaad u diyaar garowdo soonka sida saxuur oo loo soo tooso waa berigii oo la iska ilaaliyo si looga hadho waxyaabaha la cuno la cabo iyo wixii la lamida laba in laga hadho waxyaabaha soonka jebiyo sida cuntada cabidda iyo galmada waxaa loola jeedaa in laga hadho shahawaadka caloosha iyo farjiga fadliga uu leeyahay soonka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofkii sooma bisha ramadaan asagoo rumaysan ajirna ka raadinaya waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore haddii aad soonto adigood aaminsan in allah kugu waajibayay soonka ayna waajib tahay in la guto waxaad xaqiijisay shardigii koowaad ee xadiiska sidoo kale haddii aad soonto adigoo allah abaalmarin iyo ajir ka filaya oo aadan u soomin istustus iyo ismaqashiis waxaad xaqiijisay shardigii labaad ee xadiiska intaa kadib waxaad ku bishaaraysataa bishaaradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ahayd in laguu dhaafo dembigaadii hore xikmada ku jirta in la soomo soonka waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan faa'iidooyinkaas waxay ku dul wareegayaan xikmadda allah uu u jideeyey soonka oo ah in allah laga cabsado taa oo ah inaad samayso wuxuu allah ku faray kana harto wuxuu allah kaa reebay allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun macnaha lacallakum tattaquun waa in aad allah ka baqdaan darteed oo aad ka tagtaan waxa uu idinka reebay aadna samaydaan waxa uu idin farayo xukunka qofka soonka ka taga qofkii soonka ka taga isagoo cudurdaar leh waxba laguma lahaa sida inuu uga tago soonka xanuun safar ama wixii la mid ah laakiin qofkii ka taga soonka ramadaan isagoon haysan cudurdaar sharci ah arrinkiisa waa la fiirinayaa hadduu uga tegay cunis cabid iyo galmajacayl darteed ee uu rumaysan yahay soonka waajibnimadiisa iyo ka mid ahaanshihiisa tiirarka islaamka waa faasiq galay dembi weyn qofkii uga taga soonka inkirsanaan uu inkirsan yahay waajibnimadiisa sida inuu dhaho islaamka kama mid aha in la soomo ramadaanka qofka waa gaal sida ay isku raaceen fuqahada waayo soonka waajibnimadiisa waa la wada ogyahay waana tiir islaamka lagu duldhisay qofkii inkira oo xalaashada inuu afuro wuxuu nusqaamiyey diinta asalkeedii ciqaabta uu la kulmayo qofkii afuro cudurdaar la-aan Ciqaabta halkan waxaa loola jeedaa midda adduunyada uu ku mutaysanayo. Qofkii kas uga taga Ramadaanka cudurdaar aan sharci ahayn, cuquubadiisu waxay ka dhalanaysaa waxa uu soonka xukunkiisa ka aaminsan yahay. Qofkii ka taga soonka Ramadaan cudurdaar la'aan isagoo aan inkarsanayn waajibnimadiisa, qofka waa la ciqaabi, tacsiirtiisuna waa in la jiidalo ama la xabiso, ama sida uu imaamku u arko oo ah ciqaab uu kaga hadhayo dembiga ama wixii la mid ah qofkii uga taga soonka isagoo xalaashanaya ka tegiskiisa qofka waa murtad toobad ayaa la weydiinayaa hadduu diido waa la dilayaa khilaaf la-aan waxa uu yidhi sheikhulislaam ibnu teymiya hadduu afuro bil ramadaan isagoo xalaashanayo ogna inay xaaraan tahay xalaashigeeda waxaa waajibaya dilkiisa hadduu faasiq yahay haddaba sida uu imaamku arko ayaa lagu ciqaabayaa sunnooyinka soonka soonka sunnooyin badan ayuu leeyahay waxaa ugu muhiimsan kow suxuurta waxaa la sunneeyaa in la dib dhigo ilaa uu ka soo dhowaado waaberigu laba in la ducaysto inta la sooman yahay iyo markii la afurayo saddex afurka oo la dedejiyo markii ay qorraxdu dhacdo afar in lagu afuro timir rudabka tiro isdheer haddii la waayo rudabka waxaa lagu afuri timir ama biyo shan dadka sooman oo la afuriyo lix sunooyinka oo la badiyo sida habeenkii oo loo kaco taraawiixda iyo tahajudka qur-aan akhriska sadaqada iyo in lagu ictikaafo masaajidka iyo cibaadooyinka waaweyn ee la midka ah soonka waxyaabaha aan ku habboonayn kow luqluqashada iyo sandaarsiga oo lagu fogaado labo hadalka badan oo aan dikriga alla ahayn iyo kan aan daruuriga ahayn saddex raashinka oo la dhadhamiyo dan la-aan afar raashinka iyo cabitaanka oo la iska badiyo xilliga afurka waxyaabaha ku bannaan soonka kow qofka dib ayuu u dhigi karaa qubayska janaabada dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada ilaa uu waaga ka baryo laba qofka inuu liqi karo waxyaabaha aan layska ilaalin karin sida candhuufta boorka boorka waddada iyo wixii la mid ah saddex dhadhaminta cuntada marka loo baahdo sida marka la karinayo ama la siinayo carruurta afar urinta carafta catarka ama cuntada shan qofka sooman oo biyo ku shubta madaxa ama jirka sidoo kale waxaa la mid ah in biyaha la dhex galo ama la quuso lix in la isku daweeyo waxaan caloosha u gudbayn sida codhbad aan nafaqo ahayn oo la isku duro muruqa ama xididka waxyaabaha jibiya soonka kow in la waayo shardi ka mid ah shuruudda uu ku ansaxo soonka sida qofka oo diinta ka baxo waasho ama haweenayda oo dhiigga caadada ama kan dhalmada ka yimaado laba in la waayo tiir ka mid a ah tiirarka soonka sida qofka oo si ula kac ah wax u cuna ama u caba laakiin asigoo soonka ilaaway hadduu wax cuno ama uu cabo soonka kama jebayo iyo galmo ama minida oo layska keeno si ula kacah maalin ramadaan laakiin haddii uu riyoodo maalin ramadaan soonka kama jebayo saddex in matag la iska keeno hadduu kaa soo fakado soonka kaama jebinayo afar dhiig oo la isaga soo saaro toobin nebigeena naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi uu afuray kan toobay iyo kan kan la toobay iyo kan wax toobay ugu dambayntii allah waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo soonka salaada jihaadka iyo dhammaan acmaasha kale iyo in allah inoo soo celiyo bisha ramadaan annagoo la inoo fudhay baqhdaad dimashik soona fudhannay maxaabiista xabsiyada dawaaqiida ku jirta wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsal allah wslama cla nabiyina محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن السلاح وسامات الفرسان ولي بنفسك في النزال فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن وارمي بنفسك في النزال فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى ومعيني خير شيدا بالإحسان أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى ومعيني خير شيدا بالإحسان شهر كريم قد أطل صباحه آدم جامع الإيمان شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه إن السلاح وسامات الفرسان فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه إن السلاح وسامات الفرسان وارمي بنفسك في الميزان فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن وارمي بنفسك في الميزان فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى ومعيني خير شداب الإحسان في الهدى ومعيني خير شيدا بالإحسان